bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlamin وعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhum shaykhuna shaykhu salix cbd lah اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhum ilى asmaء cayna can cmri diinan can abi qaabus ml cbdillahi bn cami caas can cabdillahi bn cami caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيh wali wslam alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum fi الsma ومن dرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقرام وصول المتون خاصة وصول حديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين ليفوز بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس السادس وتسعون مجالس إقراء وشرح كتاب المعالم السنة النبوية في مساء يوم الخميس الموافق للرابع من رمضان عام 1440 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم allahu alayhi waali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب أربعين وانتهى بالسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان مجلس كي لحي سقاشنات مجالس المكي شرح كوبنا كتابكم معالم السنة النبوية قلبتنا قلب خميس أفرت بشهر رمضان كنا أفر بقول إيا أفرت جنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحان هل كان كبلا بدون إن شاء الله تعالى الفصل الثاني فصل كلابات الوصايا والوقف alwasaaya alwasaaya dardaaranada la dardaarmo oo qofka markuu dhimana uu dardaarmo iwalwaqfu waqafka qofka uu xoolihiis wax ka waqfo ama isaga laga waqfo ayuu fasalkan u fasal yahay weeya labaad baabu tarkiibi isku boorin laisku booriyo wasiyati wasiyada laisku booriyey dardaaranka in la dardaarmo oo qofka markuu dhiman rabo ama ka horaba uu dardaarmo boorin laisku booriy baabkan u baabiy xadidka laba kun shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad can cabdillahi bni cumar waxaa radi allahu tacala anhuma ana rasuula rasulka sal slm qala rsulkan wuxuu yidhi maa xaqu mri'in qof xaqii ma ahanin muslimin ee muslima lahu isaga uu sugnaaday shay-un shay yusaa fiihi la dardaarmo yabiitu baryo leylatayn laba habeen ilaa haddii uu jiro wa wasiyatuhu wasiyadiisana maktuubatun mid qoran cinda waqtiisa ha ahaata weeyaan nabigeena sala allahu calayhi wala slm xadidka bukhari soo saareen wuxuu qof muslim ah oo wax habay yaraadeene laga dardaarmo haysto waxaba laga dardaarmo waxaa ka mid noqon karo xoolo ayaa ka mid noqon karo waxaa kamid noqon karo xuquuq isaga lagu leeyahay waxaa ka mid ah xuquuq isaga uu leeyahay oo in la soo celiyo loo baahan yahay qof habay yaraatay wax laga dardaarmo haysta ma jiro xaqiisana ma ahanin qofkaas oo laba habeen intay waxa iyaga agtiisa baryaan aanan dardaarankiisa usan qornayn amaba dardaarankiisa mid qoran ha ahaada weyaan ariiqada marka waxay tahay qofka insaanka ibni aadanka ah xaq ayuu leeyahay oo isaga dad uu ku leeyahay isaga lagu leeyahayna wuu jiraa marka xaqa lagugu leeyahay iyo xaqa aad leedahay wax qoron ha noqdo ayuu nabigeena boorina sala allahu calayhi waali wasalam laba habeenay kusoo marin ayadoo xaqa lagugu leeyahy kanaad leedahay ayna kala caddayn lidalika culimada iyo salafka waxay aan jireen dhanka wasiyada aad bay ugu dadaali jireen wasiyada marka waxaa weeyaan siiqada iyo habka xataa loo qoro haddii aad googalka gasho waad ka helaysaa wasiyada habka loo dardaarmo qofka wuxuu dardaarmayaa ilaahay taqwadii subxaanahu wa tacaala iyo in reerkiisii uu ku booriyo sabarka iyo sabarka waxyaabaha a keensani inay ku dhaqaaqaan oo waxyaabaha markuu dhinta qofka sabar la-aanta keena in layska dhowro inuu dardaarmo tan koobaad uu qoraalkaad bixiyo weliba xilliga isaga u geeriyoodo in ariiqada nabigeena sala allahu alay slam uu faray tii nabigeena la mariyay calayhi salatu in la mariyo inuu dardaarmo haddii uu ku nool yahay dad meydka markuu dhinta waxyaaba mukhaalafaad oo diinta ilaahay khilaafsan ay samaynayaanna uu wasiyadiisa ku daro yaan la samaynan waxyaabahaas noocaas iyo nooca iyo nooca iyo nooca intaa markuu ka baxa qofku wuxuu caddaynaya xuquuqda lagu leeyahay nooc kastay noqdaan ama xaq ha noqdo caadi ah ama xoolo ha noqdeeno ama dulmi u geyst noqdo oo u baahan in loo xalaaleeyo haddana uusan ka gaari karin ama uu ariiqii gaaritaankii uu ku socdo wax alle wii xaqaho lagu leeyahay inuu qofka qoro ood xabadxabad u qoro intaasoo dayna lagu leeyahay intaasoo qof ayaa dulmi iga tabanaysa oo dhib aan u geystay oon hadda weli aanan gaarin wahaakada qofka inuu sidaa u qoro markuu qoro kadibna xaqa lagu leeyahayna uu qoro isaga xaqa uu leeyahay cafwan isaga duyuunta ka maqan hadduuba cafi waa baab kale xuquuqda marka ka isna uu muxuu ahaa qoro kadibna uu yidhaahdo xoolahaygii intaas ayaan ka dardaarmay saa in la yelo tusaale ahaan xoolihii wuxuu leeyahy saddex meelood hal meel masaajidda iyo maraakista khayriga iyo aytaamta iyo muxuu ahaa fuqarada dadka ha la siiyo oo ha lagu sadaqaysto ama aqribada noocaas oonan dhaxalka soo gelaynin kuwa dhaxalka soo gala looma dardaarmi karo aqribada ha la siiyo saasuu qoraya waxaa kaluu qoraya tusaale ahaan yacni in Eh, waxyaabo qaar ah si gooni ahaan loo fuliyo ama waxaa waqfa laga dhigo ama fulaan marka wasiyada waa noocaas weyaan wasiyadaas marka waliba in la marqaatigeliya ayaa wanaagsan oo la shabadeeya oo waliba dad lagu kalsoon yahay in la geliyo lidalika salafka ridwaan ullahi tacala calayhim ajmaciin dardaarankooda meesha ay ku kaydinayaan waxay ahaan jirtay meel ka adag meesha dahabka iyo fidada iyo lacagta lagu kaydiyo meel ka muhiimsan ay gelin jireen waxaan garanayaa dad akhyaar ah oo geeriyooday wax lagu leeyahay iyo waxay leeyihiin aanan la aqoonin oo lagu wareeray sidoo kale bilcagsi waxaan argan dad akhyaar ah oo shil baabuur ku geeriyooday ree nairobi ah oo la yaqaano xaqii lagu lahaa iyo kii ay lahaayeen dhammaanna buug isaga isaga meydka ayaa wato oo boorsiis ayuu ku jira buugna dukaankii iyo meeshii ganacsiga uu ku lahaa iyo shirkadii ayuu yeelaa buugna xaaskiisii ayay muxuu hayso inti marka laisu eegay on isu eegnay wuxuu noqday hal shay hal xaraf hataa kama duuna xitaa lacagtii ammaanadaheeda loo dhiibay maalintuu geeriyona maalinta ka horreysay loo dhiibay oo dhowrii muxuu ahaa labaatan kun oo dollar ahayd iyadoo sidii mxu meesha xitaa ay ku jirta ayuu qofka cadaynaya wuxuu leeyahay meel fulaan ayay ku jirtaa ay dukaan kaga jirtaa meeshii ayaa laga soo bixiyey ma garateen marka sideedaba qofka aakhira u diyaargarooba oo adduunka inuu ayaamo yaryahay ogsoon oo ku camalfala dardaaranka ida asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayt falaa tantadir sabax haddii aad waabariisato galab ha suganin haddii aad muxuu galabaystanahaba inaad waabariisan ha suganin cidda aaminsan oo ku camalfalayso wasiyadiisa waa inay saa ugu dadaasho weliba qofka waxay sii darnaanaysa markuu diyaaradaha iyo safaraha iyo meel muxuu aha ah, oo laga baqayo qofka inuu geeriyoodo amaba xanuunada ay jiraan iyo taasna waa sii darnaanaysa arinta iyada laakiin asal ahaan qofka muminka haddii aad muxuu ahaa faras ka caafimaad badan tahay kamaa yuqaal inuu qofka dardaarankiisa u yeelo waa lagama maarmaan waa qofka liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir waa qofka ilahay rajaynaya subxaana watacaala karabaqa maalinta aakhiro iyo cadaabkeeda iyo hawlka maxaa yeelay xoolahaadii aad ku tacabta od ku dhimootay ood ku dhibootay xaq yar oo lagugu lahaa lagu cadaabi xuquuqdii intii kaleo lacagta ahaydna cid aanan kaaga haynin adiga abaal aan kaaga haynin cid adiga habay yaraatay aanan kugu soo ducaynaynin cid ilaahay aan baqayn in laga yaabo ay gacantooda ku dhacdo ilmihii aad dashay iyo warasada kuwa dhaxalkaada lahaa ay ku baashaalaan adigan lagu cadaaba laga yaaba arrintaas marka wax badan ayay dhacdaa waadna ogsoontihiin aad u taqaanaan inta akhyaar ah oo geeriyootay oo xoolahoodii ay ilmo muxuu ahaa iyo dad eh, warasa iskaga ciyaarayaan oy xaaraan xaraan u eegaynin isagana muxuu aha aabbaha allaa gaarsiiy ama hooya allaa gaarsiiy aanan lahayn oon kumid loo soo taagayn kolley baad aragteen in badan oo marka arinta ayada maanta ayaa fursad aan haysana dardaaranka isaga ah weliba dad eh, muxuu ahaa dardaaranka inay fulinaan la hubo gacanta loo geliyo ah. taas ilaahay gacanta ku haya subxaana wa tacaala sheekh muuse meesha lagu ciqaaba kolleyba annaga ma joogno mana ciqaabayne laakin laa shaka khatarwa nabigeena sala allahu calayhi waali waslem xadiidka ugu baqdinta badan wuxuu ahaa oo dhankan maalki ku saabsan yufaru lishahiidi kullu shay ila dayn saaranii bihi jibriil aanifan qofka ilaahay jidkiisa oo xaqa ku dhintay dembigiisao dhan waa la tirtiraya ilaa daynta iyo xaqa dadka ay kuleeyihiin mooyane jibriil ayaa muxuu ahaa igu siraysa ayuu le nabigeena sala allahu calayh waali w goordhow marka waa khatar xoolaha ibni aadamka intaad bini aadan xoolihii qabi lahayd baahi ku saaxa ilmahaada ha baahdeena ha dhiboodeyno khatar weeyaan haddii aad ka maarmi weydana oo dayntii aad ka maarmi weyda rahan dhigo curaari wax dhigo sidoo kale amaba wax qoran oo la yaqaano oo weliba aad ka dardaarantay oo reerkaagana aad barto reerkaaga waa inaad u sheegto waxaa weeyaan in daynta khatarta ay leedahay iyo lagu le ogaadaan maxaa yeele nabigeena sala allahu alayh waslm ayaa geeriyoonay markuu geeriyo u geeriyooday markaasaa nabiga wuxuu yidhi dayn miyaa lagu leeyahy markaasa waaa lagu yihi nacam markaasuu yihi saluu calaa saaxibikum saaxibkiin ku tukada waa berigi hore nabiga kuma tukan jirin qofka daynta lagu le alayh slat slam adinku tukada dhihi jir nabigana sal alla alay slam markii dambe ayaa waxaa weeyaan waa tii nabigu dhihi jira alayh slat slam qofkii maal ka tago dadka dhexalkiisa laha ee qaadani qofkii dayn ka taga oo dayn lagu leeyaho saxaabadeyd ka mid ahna aniga fa calaya wa ilaya dayac ilmihii xataa masaakiinta aniga ayaa dhabarka saaran dhihi jir sal slam maanta yaa kaa bixin nabi maxamed u dhintay alah slat slam yaa kaa bixin yaa dusha kaa saaran marka nabigeen ninka marka loo keenay wuxuu yidhi ku tukada adinka nin saxaabada ka ah wuxuu yidhi nabi allow aniga ayaa dhabarka saarani aniga ayaa dhabarka saarani tii qabrigaan sheekhaan maxaan usoo socdaa anigaa dhabarka saarani markaasaa wuxuu yidhi nabigeena sala alayhi waali wasalam waayi ku tukaday ninka ayaa marka ay ku wareegtay nabiga maalinta koobaad buu la kulmay war ninkii muxuu ahaa ma ka bixis daynta hebelow mayuu dhahay maalinta labaaduu la kulmay ma la ka bixis waa maya maalin saddexaadoo la kulma ka bixisay markaasuu yidhi ha nabi allumaantan ka bixi markaasaa nabig wuxuu yidhi alaana baruda jilduhu hadda ayuu muxuu haraggiisa qaboobay intaas waa waa la hurinaya ya waa wax sahal miya marka arrinta ayada ikhwaani aad ha looga taxadiro dardaarankana ha la xoojiyo wixii muxuu xaqoo lagugu leeyahayn wax alla waxaad tahay iska iibi dayn in laga baxa aan ka wada shaqayna insha allahu tacaala <clears throat> baabu tarkiibi boorin laisku booriy baabkan u baabiyay fi lwasiyati dardaaranka la dardaarmo xadiidka laba kun shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad can cabdillahi bni cumar waxaa radi allahu taala ana rasul rasulk a sal slm qala wuxuu yidhi ma xaqu miri'in qof xaqii ma ahanin muslimin ee muslim lahu isaga u sugnaa shayn shay yuusaaq fiihi la dardaarmo yabiitu barya leylatayn laba habeen ilaa haddii uu jiro wasiyatu mxuuha eh, dardaarankiisana maktuubatun cindahu agtiisa ha ahaatay mid qoran marka dardaarankaas aan xoog saarno weliba meel adag hala geliy seefkii meelaha lagaha la geliy hala geliyo oo hala marqaatigeliyo qofkan ha ka shaqeeya in intuu nool yahay aan lagu yeelanin karaankiis intaa baabu wasiyati nabi sal sl nabiga dardaarankiisa ayuu baabkan yaryar ayuu ka mid waa nin hiqa ah ah faadilna ahaa raximah llah wuxuu yidhi alxa saaltu cabdalaahi bnibni sa'altu cabdallaahi bna abi awfa saxaabiga jaliilka radia allahu tacaala ayaa waxaan weydiiyey hal kaana nabiyu nabigeena miyuu ahaday sal slm awsaa mid dardaarmay nabigeena wax dardaarma miyuu ka tagay qaala wuxuu yihi laa maya yani xoolo ka dardaarmo ka hadlaya fa qultu waxaan idhi kayfa kunta kayfa sideeba kutiba loogu farad yeelay cala annaasi dadkii oo loogu muxuu aha sharcijideeyey alwasiyatu dardaaran yani dadka maxaa dardaaranka looga haddii nabiga uus dardaarmin dadka maxaa inay dardaarmaan looga qasbay aw umiruu bilwasiyati sidee muxuu ahaa wasiyada loo faray qal wuxuu yidhi awsaa nabigu wuxuu dardaarmay bikitaab illahi kitaabka alle mxua subxaana wa tacaala bukhari muslim ayaa soo saaray wuxuu ku lehy xadidka saddex kun iyo todoba boqol iyo sagaal iyo xadidka saddex kun todoba boqol toban iyo laba eeg ayuu leeyahay imaamka raximah llah xafidahu llah waraximahu waraximana kadalika marka nabigeena sal l slem waxaa weyn taraktu fiikum ma in tamasaktum bihi lan tadiluu bacdii waxaan idinkaga tagay waxaddii aad ku degtaan aadan gadaashay baadiyoobayn waa kitaabka alle iyo sunnada siduu nabigeena sheegay sal allahu alayhi waali waslm marka dardaaranka nabi maxamed ka dardaarmay taas weyaan taa iyada weyaan laakiin xoolo kama tegin haddii xoola ka tagayna ka tegi lahaana waxaa weyaan waa sadaqa siduu nabigeena sheegay sal allahu alay slam waxaabay yaalaatee nabigeenna cala sl slam xoolo ah oo laga dhaxlaa lama arko ambiyada dhanna saasay ahaayeen baabu lwasiyati biulu xoolaha saddex meelood hal meel marka loo dhiga in la dardaarmo iyuu baabkan u baab in la ogol yahay laakiin meesha ugu sarrayso la dardaarmi kara xoolaha marka saddex meelood loo qaybiya hal meel umbaa la dardaarmi karaa waxaana shardi ah cidda loo dardaarma inayn ahayn kuwa dhaxal kala aabbaha haddii aad tirado intaas dardaarmi ma soconaysa dhaxal ayuu leeyahy wiilkaagi ma soconayso xaaskaagi ma soconayso lama ogolo ilaa an yujiiza alwaraa kuwa mxuu ahaa dhaxal kale oo inta kaloo soo hartay oo weliba qaangaar in ay yihiin shardi ay tahay ay yidhahdaan waxba kama qabno ay ogolaadaan waa baab kale xadiidka laba kun shan boqol iyo sideed iyo sagaashanaad an bn cabaas an cabdulahi bn cabaas radi allahu taala anhuma qal cabdullahi bn cabaas low ada naasu dadka haddii ay ka indalaami lahaayeen ama usoo laami lahayen ila rubci rubac bedelkii ay ulu ay dardaarmi lahayen rubac had ay aadi lahaayeen boqolkiiba labaatan iyo shan weeyaan rubace eh, ayaa la kaana axsan ficnaan lahaa lianna rasul rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi auluu ulu la bax weeyaan wauluu ulukana kaiirun waa badan yahay aw kabiirun waa weyn yahay bukhaari muslim ayaa soo saaray sacd bin abi waqaas radi allahu taala arda markuu muxuu ahaa dardaarmaayey markii ad xanuunsaday gabarna bas ay mxuu ahaa uu ka tagay oo nabi nabi allow uu yiri nabi allow waxaa weeyaan gabadh ayaan ka tagayaa xoolo badanna waa leeyahay marka maalkayga nuskiisa ma madadaarmaa nabigu waa ka diiday cala sl slam ulu ayuu yidhi markaasaa nabigan wuxuu yidhi uluka dardaaran ulukana waa badan yahay marka maadaama uu nabiga saas yidhi rubax haddii aad aadi lahaydan ayaa haboon ayuu leyahy cbdillah bin cabaas radi allahu ta anuma muslim xadiiskaas soo saaray xadid laba kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can imran ibn xuseen waxaa laga wariyay radi allahu taala anu arda ana rajula nin ba actaqa xureeyey sittata mamluukiin lix addoon oo isaga uu lahaa sittatu mamluukiin eh, lix addoon oo lahu isaga u sugnaaday cinda mowti markuu geeriyoonay iyuu dardaarmay ama uu xureeyeydheh lam yakun uma sugnan lahu isaga maalun maal oo hayruhum ayaga aanan ahayn fadaca bihim rasul nabiga u yeeray fajazahum wuxuu qeybiyey alaaan saddex meelood uu kala qeybiyey laba iyo laba iyo laba ka dhigay saddex meelood uu kala joojiyey uma aqrac baynahum markaasuu u qori tuuray factaqa wuxuu xoreeyey inain laba ayuu xoreeyey wa araqa wuxuu adoomeeyey arbacatan afar wa qaal lahu wuxuu ku yidhi ninkii qowlan shadiidan hadal daran ayuu yidhi wa fii riwaayati riwaayat ana rajulan min ansaar ansaareed awsa wuxuu dadaamay cinda mowtihi factaqa sittata mamluukiin lix addoon ayuu xoreeyey muslim ay xadiid soo saaray xadiidkan muxuu yahay nabigeena sal l slam zamankiisii ninbaa xoolo dhanba wuxuu ka lahaa lix adoon markii uu dhimanayay ayuu lix dabaxureeyey waa nin maalkiisao dhan wada muxuu aha bixiyey oo dardaarmay ama wada sadaqeeyey isagoo nafta ay ka dhacaysa nabigan arrinta wuu diiday raggii addoomaha ahaan uu soo wada celiyey kadibna intuu kala qeybiyey ayuu qoratiiray labadii markii qorigood uu soo baxay inay xor noqdaan ayuu xureeyey oo ah kuwa kalena waxaa weyaan xoolo ayuu ka dhigay arrinkaasna wuxuu yidhaha nin khalad ah, maxaa yeeley qofka muminka ah intaasoo sano ayuu salaad iyo soon iyo khayr iyo wanaag la imaanaya markaasa marka wasiyada la gaaro dardaaranka ayuu fayajuur jawr ayuu ku dhacaya markaasa fa yuxramu min aljanna ciyaada bilah waxaa laga hoojina marka jawrkaas uu dardaaran ku sameeyey ayaa jannada ilahay looga hoojina subxana wa tacaala marka arrin halisa ah weeyaan baabu tasarufaati almariidi qofka jiran waxyaabaha inaad eh, ku kaca ama loo ogol yahay tasarufkiisa habdhaqanka loo ogol yahay ama waxyaabaha inuu sameeyo loo ogol yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba iyo lix boqolaad alxamdu lilah rabi اlcaalamiin bukhaari ayaa ku soo saaray wayudkaru waxaa la sheega ana hurayxan hurayx alqaadi shurayx alqaadi iyo cumar bn cabdilcaziiz raximahum اllah iwa taawuusan taawuus iwa caطaaan caطa iwa bn udaynata ninka ibnu udayn la yihahdo waa culimadii raggii taabiciinta iyo muxuu aha raggii xilligaas ahaa culimmadoodii weeyaane ajaazuu waxay banneeyeen iqraara almariidi qofka jiran inuu qirto bidaynin dayn nin baa xanuunsanaa markii nafta ay ka dhacaysa agteeda xanuunkii malkumoodka ku jira ayaa wuxuu yidhi hebel wuxuu le dhowr milyan ta iyada toos waa la qaadana qaadanaya hadduu asaga dulmi sameey asaa u taalla wa qaala xasan wuxuu yidhi albasri xaqu maa tasadqa bihi rajulu qof wuxuu sadaqaysto waa xaqnimo badan aakhira yowmin maalinkan u dambeeya oo min addunya adduunyada iyo wa awala yowmin maalinkan ugu horeeya min alaakhirati aakhira weyaan in qofkii nafta markay qabata oo nafta ay ka dhacaysa xoolaha aad sadaqayso waxaa weya sadaqatan ugu fiican ayuu leeyahay macneheeda maxay tahay macneheeda waxaa weeyaan qofka wax damood sadaqaysana maama jiraanba wax damood sadaqaysana maba la arka marka tan waa tii ugu khayrka badneed wixii hore sadaqayso waaba sadaqaysta laakiin hadda maalintan waa maalinta ugu dambaysay ood wax sadaqaysan kara marka saas ayaa koley buu kala jeeda anfila wallahu aclam waayahay wa qaala ibraahim ibraahim wuxuu yihi walxakam xakam labadaa waxay yidhahdeen idaa abra'a alwaariu qofka waariu qofka dhaxalka ah dhaxalkala hadduu qofka beri ka yeele min adayni dayn beri awuu beri noqda yacni tusaale ahaan qof dhaxal soo qofka qof dhaxal lahaa dhaxalkiisa lahaa soo dayn kuma yeelan karo oo qof dhaal ku dhaxli lahaa soo dayn yeelan karo haa weeyaan marka qofka haddii dhimanay uu yidhaahdo hebel oo idhaxli lahaa dayn intaas ayuugu leeyahay haduu yidhaahdo ama aad igu lahaa waxa way waanu afiy hadduu yidhahdo arrinta ayada waa bannaan tahay ayuu la jeedaa wallahu aclam ay u jeedaan muxuu ibraahim iyo xakam wa awsaa raafic ibnu khadiij saxaabiga raafic ibn khadiija ayaa wuxuu dardaarmay anlaa tukshafa inaan la faydin imra'atu haweenaydiisa alfazaariya ee reer bani fazaarahayd camaa uqliqa calayha baabuha albaabkeeda wii lagu iray oo albaab guriga ay ku jirta w gudihiis ku jiray inaan laga taabanin oon albaabkeedii mxuu aha lafaydin ayuu mxuu aha dardaarmay daarimi ay mxuu ahaa xadiidkaas waxaa soo saaray bukhaari ayaa soo saaray weeyaan iyo aahaartaas intooda badanba ama dhammaantoodba waana mucallaq xadiidka laba kun lix boqol iyo koobaad can aamir waxaa laga wariyey ashicbi qaala wuxuu yidhi yajuusu waxaa bannaan bayculmariidi qofka jiran inuu wax mxuu ahaa iibiyo iwa shiraahu inuu wax soo gato iwa nikaaxu inuu guursado walaa yakuunu ka mid noqonayo min athului ulkiina ka mid wixii uu soo iibsaday ama wuxuu sii gaday amaba waxaa weeyaan guurka u guursadoo maharka u bixiyey ulukii laguma darayo oo markii si dardaarma kuwaas uu sameeyey ama howlahaas tacaamulkaas iyo dhaqankaas uu dhaqmay laguma daray uluk waa ka madax banaana weyaan daarimi ayaa soo saaray isnaad wa xasan xadiidka laba kun lix boqol iyo labaad can alxari cukliy waxaa laga wariyey raimahullah qaal wuxuu yidhi maa xaaba bihi lmariidu qofka jiran oo weliba maradulmowtka wuxuu mxuu ahaa ugu gacanuglaado amaba uu mxuu ahaa uu u garab noqdo weliba si aanan banaanayn fii maradihi xanuunkiisa min beycin iib aw shiraain ama gadasha fa huwa isaga fii uluihi uludkiisa ayuu ku jira qiimatu cadlin waa qiimo cadaalad ku dhisan weyaan daarim ayaa soo saaray sanadkiis waa saii waa u muuqda qof nin weyn waxaa la yidhi geeridiisa ma mooga ama xanuun in loo dhinta sida haalibka loo dhinta ayaa ku dhacayba nin baa marka wuxuu yidhi kaali gurigaanan kaa iibiyey guriga wuxuu joogaa boqol milyan markaasa wuxuu yidhi an shan milyan aan kaa siiyey shan milyan ayaan kaa siiyey waa muxaabaat dadkaan dhaxalka lahaa ayuu ugu darnaanaya mogta dadkaan ayuu ugu darnaanaya malaha waa dhaqaalo xumeeyeen miya markuu xanuunsanay dhaqaalo xumeeyeen ama horaan caasiyaal ku ahayan wamaa ilaa daalika muxaabaad ayuu sameeyey amaba waaba ka bakayla marka mid ayuu muxuu aha gurigii ka xaraashay ma garate wax noocaas amaba waxbuu soo iibsaday shay toban kun jooga ayuu boqol milyan kusoo iibsaday ama milyan kusoo iibsaday isagoo dadkan xoolihii kaxasda oo kale muxaabaad samayna qofka isaga ah waxaa weeyaan xoolaha iyaga waxaa lagu dara uludkii ulukii u dardaarmi lahaa ay ka goonta say u taalla marka ulukii ay ka go-on tahay weeyaan waaya xadiidka laba kun lix boqol iyo saddexaad can xumayd awiil waxaa laga wariyey raximah llah ana rajula nin oo yuknaa kinaaya amaba muxuu ahay kunyadiisa ay tahay abaa haabitin haabit abihi la yidhaahdo aqara wuxuu qiray limra'atii haweenaydiisi cinda mowtii markuu dhimanayay ana lahaa ayada inay leedahay caleyhi dushiisa arbaca mia dirham afar boqoloo dirham waa muxuu ahaa afar boqol oo shilin oo fida ah min sadaaqihaa maherkeedii ay ku leedahay fa ajaazahu lxasanu xasan albasri wuxuu yidhi waa sax daarim ayaa soo saaray sanadkiisa saxiix annaga waaba taqaanaano soomaalida sideedaba qofka meherka ma bixiyo ilaa xilliga <laughs> geerida ay yimaado ama markuu dhinto kadib baa laga bixiya waa garanaysaan ama waxa weeyaan islaantii markii aad ninka dhintay khalaas waa isku yaxyaxi waxay leedahay cafis waa ninkaa dhinto waxba kama raba maher maba bixiyaanba imtixaanka taaganaad ka mid yahay soomaalida dhaqankeeda oo xun baab alwisaayati calyatiim agoonka in waxaa weyaan mas-uul laga noqdo ayuu baabkan u baab yahay wisaaya yani qofka inuu mxuu ah xanaanadiisi iyo xoolihiisi iyo isagii ka warhayntiisii arrinta ayada inay fiicanta dhan dhanna waxaa wey hadii lagu takrifala khatar ay tahay ayuu baabkan u baabyahy xadidka laba kun lix boqol iyo afraad annaafic waxaa laga wariyey mawla cabdillahi bni cumar qaal wuxuu yihi naafic raximah ullah maa radda ibnu cumar ibnu cumar kuma celinin calaa axadin qof wasiyatan dardaaran u dardaarmay kuma celinin weeyaan yacnii qofka hadduu marba dardaarmo dardaarankiisii waxaa weeyaan waa aqbali jiray maa radda ma celinin ibnu cumar calaa axadin qof wasiyatan dardaaran yani qofka haddii muxuu ahaa wasi u noqdo oo la yihahda qof baa dhimana wuxuu leeyahay marka ilmahaygii ninkan baa mas-uul iiga ah wuu socon jiri maxaa idin qora ninka saa sooma nusqadii cusbeyd taada sheekh muuse xanfila waa tii hore ya tu cusubaa kaa dambeysay ta cusubaa kaa dambaysa abca athaalia kaa dambaysa marka laakin isku mid aan tayd iyo taadoo isku mid waayahay marka wasiyadaas weligiis muusan celinin weyaan bukhari ayaa soo saaray xadidka laba kun iyo lix boqol iyo ashanaad can ilqaasim ibni xamed waxaa laga wariyey raximah llah qaala wuxuu yidhi ja'a rajulin baa u yimid ilaa cabdillaahi ibni cabaas buu yimid faqaala wuxuu ku yidhi ina lii aniga ayuu u sugnaaday yatiiman agoon walahu agoonkana ibilun geel ayuu leeyahay afa ashrabu min labani ibilihi geelihiisa cariisa wax ma kacbaa lahu ibnu cabaas wuxuu in kunta haddii aad tahay ibilihi geeliisa tambaadida mid raadini oo watahnau jarbaha teeda cadhada qabto ama isnadaamisk waxaad tihahdaan qabto waxaa weeyaan eh, nin daweeyo aad tahay oo watalatu xawdaha darkeedana hagaajiye oo darka biyaha lagu siin lahaa u diyaariya aad tahay oo watasqiiha yowma wirdiha ay soo arooreysana tahay fashab cab ayra mudirin adoonan dhibaynin binaslin nasliga adigoona dhibaynin oo xoola haddii aaddaqiiqadu lalismogta wayna habeelayaan walaa naahigan fi lxalbi yani xagga lisitaankana aanan mxuu ahaa neefka aanan eberka siinayn caanihiisa weyaan oo dee saad lisi ilaa marka neefka dambe uu ka caanabeelo abraani ayaa soo saara isnaadu saxiix weyaan xadidka laba kun lix boqol iyo lixaad ilan dadka xoolaha la way ka dhex jeclaadanoo naaska waxbaa looga tegiyo cunug waxbaa looga tegayo wahaakada laakiin qofka hadduusan lahayn si arxandarre ayuu lisi kadib inuu iska qalala meeshi mhm, waa laga yaabaa nafki inuu guro waay xadidka laba kun lix boqol iyo lixaad can cumar ibn khataab waxa radi allahu taala canhu qala wuxuu sayd cumar ibtaquu ku dalbada ama ibtaquu cafwan ibtaquu ugu shaqeeya biamwaali yataama xoolaha yatiimta ay leedahay ugu shaqeeya weyaan oo faaiido ugu raadiyo laa takulha yayna cunin oy dhamaysan asadaqatu akada weyan bayhaq ayaa soo saaray fi kubra yani xoolihii yatiimka haddii meel la dhigo kadibna markaa zakada la gaara bunaayar lasoo siibo mxuu aha iyo waxaa dhamayna zakadii xadiidka laba kun lix boqol iyo todobaad can qaasim maxamed waxaa la weri qala wuxuu qaasim kuntu kaanat waxay ahayda caaishatu radi allahu mid zakaysa amwaalanaa xoolahanaga wa inaha iyadana layutajaru la yutjaru biha waxaa lagu loogu mxuu ahaa tijaarayn jiray oo ganacsi loo geyn jiray filbaxrayni meesha baxrayn loo aqooni jiray bayhaqi ayaa soo saaray waxaad eegtay ayuu kuleeyahy xadidka saddex kun saddex boqol iyo afartanaad fi lakli min maal yatiim yatiimkii xoolihiis cunitaanka la cuna waxaad eegtaa sidoo kale saddex kun iyo afar boqol iyo toddoba iyo kontonaad fii kafaalat اlyatiim baxrayn marka waxaa loo aqooni jiray sharqiya almamlaka sacuudiga dhankiisa mxuu ahaa eh, waxaa loo aqooni jiray eh, mxuu aha dhankan eh, ya bari bariga dhanka mxua qorax kasoobaxa loo aqooni jiray oo axsaa iyo meesha la yidhaahdo eh, damaam hadda loo yaqaana ayaa baxrayn la dhihi jiray marka baxrayntan caadigaan hadda maba ka fogo oo badda yar baa udhexayso marka waa meel yaro m jaziirad yaro tuulo yar waa nairobi xataa inay dhantin kalama aqaan baxraynta lidin sheego dhanba waayahay sidoo kale yatiimka xoolihiis in la cunan waa laisu diiday o in aladiina yakuuna amwaal yataama ulman inama yakuna fi buuunihim naara naar ayay maxay cunayeen wasiyasn saciiran watiu rabbi yihi subxana watacala nasal allah slama alcaafiya baabu wasiyat lwaarii baabu wasi baabu baabu wasiy maxaa qoran ha laa wasiyata dardaaran ma jira liwaariin qof wax dhexla dadkii dhaxalka lahaa oo ku dhexli lahaa oo kitaabka alle sunada nabigan lagu sheegay inay dhexalkaada leeyihiin looma dardaarmi karo xadiidka laba kun lix boqol iyo sideedaad can abi umamata waxaa laga wariyey raximah llah radi allahu ta an arda qal wuxu uhi umaama abi umaama can abi umamata waa laga wariy qala wuxuu yihi abi umama radi alahu taa arda samictu rasul nabig ka maqlay sal slam yqul isagoola ina allaha allaweyne qad actaa wuxuu siiyey kula dii xaqin mid kastoo aq saaiib xaqiisa ayuu siiyey falaa wasiyata dardaaran loo dardaarmo ma jiro liwaariin qof irti lah oo dhaxal lah looma dardaarmi karo abu daawud tirmidi ibn maaja xadii saxiix weeyaan baabu sadaqati fi lxayaati sadaqada oo qofka intuu nool yahay ayaa afdalu ka fadli badan meel wasiyati qofki markay nafta ka dhacayso inuu dardaarmo inuu isagoo nool wax sadaqaysta ayaa ka fadli badan weyan xadidka laba kun lix boqol iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala abu hurayra jaa rajulun baa u yimid ila nabi nabig yimid sal slam fa qaalu ya rasul rsulka allow nabi'nii ishag biaxaq اnaasi dadkan ugu xaqnimada mina xaggayga bixusni suxbati inaan la jiro oon mxuu ahaa saaxiib la noqdo dadka kan ugu xaqnimada badan iisheeg faqaala wuxuu yidhi nacam ha waan kuu sheegi waa abiika aabbahaa eh. yani abiika dhaar ma ahantan waa arab carabka carabtakaga dareeri jiray latunaba'anna waa lagu sheegi umuk hooyada ayaa kugu haboon ayaa ugu haboon qof aad la saaxiibto ood la jirto oo dhaqaalayso ood xanaanayso ood ka warhaysa haysa la noolaato qaala wuxuu yidhi man kadibna yaa kuxiga qaala wuxuu yidhi uma umaka hooyada ayaa ku xigta qaala wuxuu yidhi man yaa kuxiga qaala wuxuu yidhi uma umak kadibna hooyada qaala wuxuu yidhi man yaa kuxiga qaala wuxuu yidhi uma abuuka abaha saas ayuu nabigana ku dardaarmay calayhi sl slam nabi ini nabi allow ii nabi ini ii sheeg rasul rasuulka allow can maali xoolahayga kayfa atasadaqu fiihi saan waxaa ugu sadaqaystaa qala wuxuu wallahi baan ku hartay latunaba ana waa lagu sheegi oo lagu sheegi an tasadaqa waa inaad wa anta adigana saxiixun caafimaad aad qabto dheg lagaama haayo caafimaadkaada waa yani justo say dhahaan kamil shaxiixun yani bakhaylna ah yani xoolihii markaad xoolo waxaa weeyaan oad ku bakhaylayso caafimaadna aad qabto ta'amanu alcaysha inaad sii noolaata iyo taajirnimo ayaad muxuu niyada ku haysaa ood qudaraynaysaa wa takhaafu alfaqra inaad hoos u dhacdana waad ka baqaysaa walaa tuhmil ha sugin xataa idaa balaqat haddii ay gaarto nafsuka naftaada haahuna halkan intaas ay gaarto qara ay tirado qulta kadibna aad tirada maali xoolahayga lifulan hebel ayaa iskala wamaali xoolahayga qaybtaasna lifulan hebel baa iskala wa huwa lahum muxuu ahay kana iyaga ayaa iskala wain karihta aad banacdid hahay wain karihta ibnu maaja ee soo sar xadiidka waa xadiid saxiix weyaan marka qofka markuu caafimaad qaba xoolihiina waxaa weeyaan uu jecel yahay taajirnimana niyada uu ku hayo faqiirnimana uu ka baqi xilligaas ugu fadli badan ayuu nabigeen cadayna sal l slm markay naft halkaa gaartana hala sugin ayaa laleeyahay laakiin qofki inuu waxbixinin waxaa un dhaanto un xataa marka ayadaa ha bixiyo inuu waxbixiyo baab rujuuc an wasiyati lakin waxa fadli badan qofka markuu caafimaad qabo oo weliba xoolaha uu ku gacan adag yahay faqiirnimo uu ka baqi taajirnimo uu qodarayni markaas ayuu fadli badan yahy sida nabigen cadey sal slm baab rujuuc an wasiyati dardaaranka in laga noqdo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo lix boqol iyo tobanaad can shacbi waxaa laga wari shacbi raximah llah qaal wuxuu yidhi yuqayiru saaxibu lwasiyati qofka dardaaranka dardaarmay wuu bedelayaa minha xaggeeda maa shaca intuu doono hayr acataaqati xurayn hadduu wax xoreeyey laakiin lama bedeli kara saas ayuu leeyahay daarimi ayaa soo saaray isnaadu saxiix xadiidka laba kun lix boqol intuu noolyi xadiidka laba kun lix boqol toban iyo koobaad can zuhri maxamed bin shaab zuhri waxaa laga wariyey raximah llah fi rajuli nin oo yuusii dardaaran biwasiyatin dardaaran uma yuusii biukhraa kadibna tu kala dardaarmo qaal wuxuu yidhi huma ayaga jaa'izataani fii maalihi labadiisa maal jaizataani kuwa ku socda oo ku banaan weyaan fii maalihi maalkiisa daarimi ay soo saari sanadki waa saxiix lakin waxaa shardi ah uludka waa inayn dhaafin hadday ulu ay dhaafaan baabkaas waa irmay ulu ka badan lama socodsiinay baabun man awsaa biakar min ulu ulu ka badan qofkii dardaarmo xukunkiis muu noqona waa raddun waa lacilina weyaan xadidka laba kun lix boqol toban iyo labaad can ibrahim anakci waxaa la wari raximah llah fii rajuli nin awsaa dardaarmay walwaraatu kuwa dhaxalka lahna shuhuudan ay xaadir yihiin muqiruuna ay weliba ogol yihiin faqaala wuuu laa yajuusu ma banaano qaala daarim wuxuu yacni idaa ankaruu bacdu hadday gadaalka inkaraan yacni tusaale ahaan ninkii uu xanuunsan yahay dadkii dhaxalkiisa lahaa ayaa halkaa fadhiyo kadibna wuxuu dhahay xoolahayga boqolkiiba siddeetan hebel ayaan siiyey qof ayaa la siiyey oo ayaga ka mid a ah. in damban waay way ka xishoodeen waxay dhaheen aabba iyo hooyo oo muxuu ahaa qarraclo sakaraad oo saasa ah, waxba hadaa ku celinahaya waa iska aamuseen markii dambe uu geeriyooden waxay dhhen waba kama jiraan waxaas waba kama jiraan ulukii umbaa la ogolaana sharina waxaa way qofka loo dardaarmay inuusan ahayn kuwa dhexalka lahaa hadduu marka ulu aad dhaafo oy beriga hor ka xishoodeen o ay ka noqdeen waxa weeyaan noqoshadaas dambe ayaa la qabani saas ayuu ula jeedaa haddii aad qofka u dardaarmay u yahay muxua ah, qofkii dhaxalka lahaa hadduu yahayna isna waxaa weeya ayaga ay buriyaan waa burti weeyaan xadiidka laba kun lix boqol toban iyo saddexaad can shucbat waxaa laga wariyey raimahullah qaal wuxu uhi shucba sa'altu alxakam ayaan weydiiyey iyo waxamaadan xamaad ayaan weydiiyey can ilawliyaai dadka weliga ah oo yujiizuuna banneeyaan alwasiyata dardaaranka uu qofka dardaarmay dhimanayey oo intii looga tagalay in dhaafsiisan ama qof waxaa weeyaan waari ah uu dardaarmay ogolaadaan fa idaa maata marka markuu dhintaan lama yajuusu ayna banaynin oy ogolaanin qal wuxuu laa yajuusu ma banaana weydaarimi ayaa soo saaray isnaadu saxiix baabu lwaqfi halkan waqafka ayuu baab waa qofku intuu nool yahay inuu wax kahara uu ka tago nabigeena sal allahu alayh ali wslam cinda muslim wacinda abi dawuud waayrihim wuxuu leeyahy idaa maata bni aadam inqaطaca camalu min alaa qof markuu dhinto saddex intaan kayn camalkiisu kalli waa go-aya dadka tukan jiray oo halkaan nala joogi jiray ilah u naxariis wa tacaala iyo annagaba allah noo wada naxariistee camalkooda dhan wuu go-aya saddex shay intaan ka ahayn waxaa ka mid ahaa sadaqatun jaariya waa sadaqad cilmun yantafacu bihi cilmi lagu intifaaca oo dadka ugu tagay aw waladin saalixin yadcuu lahu ama wanag walad suuban oo waxa uu soo duceeyo saddexdaas marka waxaa ka mid a ah sadaqatun jaariya masjidkan qofka dhisay hadda qof dumar ah oo reer kuweyda ah, ayaa masjidkan qeybtan hore oo sigiskoo dhan dhistay sagaashankii ayay dhistay oo gurigan la dhameeyey sagaashankii ilaa maanta waa soddon sano wax ku dhow labaatan iyo sagaal sano intaa waa lagu cibaadaysanayay qofta ayadeedna mar hora ilaahay aada subxaana wa tacala ay la kulantay ay geeriyootay sadaqo marka socoto weeyaan intaa intaasoo qur-aanoo lagu akhriyo intaasoo cibaado lagu lagu guto intaasoo masaakiinoo laga caawiyo intaasoo khayr ahoo lagala kulmo wixii dhan ilaahay baa u socodsiinaya subxana wa tacaala oo u soconaya dhulkan qof baa gaday xaaji ibraahim xaaji ibraahim wa hanfina nin muxuu ahaa sheekha xaaji ahaa oo raggii hore kusoo horey waddankan oo ilmihiis ay kambalay dhanka u badan yihiin ayaa qaybtan hore galay labadan boos oo horeys mis booska horey miduu ahaa ma laba mise halmaaqa ha gaday isna ilaa qiyaami saaca intuu masjida uu soconaya bal arka yaa sadaqatun jaariya wa saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam waxay ahaan jireen mid ayaga ka mid ah oo saaxibu yasaar wax un haysto ma jira ilaa waqafa waqaf ayuu ka tagay saxaabada nabigeena dhammaantood ninba wax ma jira oon waqaf ka tagin marka waqafka waa baab aada u culus oona wanaag badan oo qiimo badan marka waad yaabaysaa aad baad yaad yaab ugu dhimanaysa qof toban guri kula muxuu ahaa magaaladii toban boos ayuu ku leeyahay toban guri ayuu ku leeyahay magaaladan tusaalan isli ama nairobi ayuu ku leeyahay tobankaas guri dhammaan lacaga ugu soo bixi ilmo ayuu ka tegi doonaa oo sujuu weliba waad garanaysaan ilmo sujuu waa taqaanaan ya xaqiiqatan bal u fiirsada ya ilmo sujuu ayuu ka tegi ya meeshaan ilmo sujuu ayaa joogi jire on kusoo gaarnay kuween hadda sujuunimo u socdaan laakiin sujuu halkaan an kusoo gaarnay ayaga oo muxuu aha sida gaalada u labisan aan kusoo gaarnay oo timaa go-on waxyaabaha la yaab kale sujuug aan ku aragn waaa ka mid a ah. sujuuga dhamana de ma wada xuma laysu sawaan yqorta laisku dhufanin marka waxaa weyaan waxaan kusoo gaarnay ninbaa waxaa weyaan gabdha ayuu dhalay gabdhahaas waa quraysh kamaa yuqaal xuurulciin quruxda ay qabaan markaad aragto alla yaabaysa gabdhihii marka tima waxay leeyihiin timaha ilaahay intuu tima khalqi ku ugu qurux badan ka mid a ah, ama la mid a ah, yani kuwa tima aad u qurux badan ay leeyihiin midib ahaanna waa midib aad u qurux badan suurad ahaanna waa dad aad u qurux badan gabdhihii marka waxay xiran yihiin iskaadkan sirwaalgaabka waan kusoo gaarnay sagaashameeyihii way joogaan halkan ay joogaan isli sirwaalgaabka ay xiran yihiin kow dhankan weliba hadda galbeedka kenya iyo meelahan down kenya yani aad bay ugu ina hadda waxa laga hela taa waa suuragal inkastoo wax badan isbedeleen marka gabdhihii marka waxay samaynayaan timihii ay jarayaan markay timihii jaraan waxay tegayaan meelahan koofiyarada iyo saaloonkii ay tegayaan kadibna timahan maaragtay oo jawaanka ah ayay kusoo kusoo xirayaan xaqiiqatan ya marka timaheedii ay jari timahana xiranta sarwaalgaabkana waa xiranta yani waxyaabaha layaab kale oon arki jirnay eh, iskaadka ay ka midta oo imtixaanka ahaa marka ilmahaas noocaas qof ka tagay ma walad saalaxad noqonaya ya xoolihii aad marka ka tagaya tobankaas guriyuu ka tagayaa tobani shan guriyuu ka tagayaa shan guriyuu ka tagayaa labou ka tagayaa halou ka tagayaa sujuugaas ugu tegi maanta laba iy tobanka waa loo kacin waryaa tuka tuka waryaa lebis fiican xiro gabadyaa xijaab xiro maanta laba iy tobanka qur-aanka akhri isku kedadan yihin saasuu u keedan yahay otimahada saan maxaad u yeeshay maad hagaajis kaas isagaad marka uga tegeysaa waxaas xoolaah muxuu ku samaynaya mataqana ya ma aabbahay allaha gaarsiiyo kusoo dhaad umaynaysaa ma adigu kuda duca umaynaysaa war haddaad fursad haystaa kuwaan ha isku lugeyn kuwaan ilahay risiqooda haya cumar bin cabdilcasiis ilmihiisii ayaa loo soo geliyey isagoo xaalad khatar ku sugan oo nafta ay ka baxayso ilmihiisi ayaa loo soo geliyey markii ilmihiisi loo soo geliyey ayuu muxuu ahaa ilmo afrakh sida muxuu ahaa shimbir roob buu ku da oo kale rafaadsan xoolana uguma tegin amiirlmuminiin uu ahaa saas uu fiiriyey markaasuu ilin baa ka daade markaasuu yidhi ha ah murugoonina wuxuu yidhi labaun ka mid unbaa tihin haddii aad waxaa weeyaan aad muttaqiin tihiin ilaahay muttaqiin ma dayaca ilahay baa idin arsuqi doona haddii aad muxuu aha fajara iyo mujrimiin noqotaanna inaad ilaahay waxaad ku caasisaan aan inkaga taga mabay ahayn saasuu ugu tagay waad garanaysaa marka qofka marka isagoo intaasoo hanti haysto inuu iska dhinto berri oo allah u naxariista la yidhahdo hantidiisana suju ay ku ciyaarto meelahaas isagana muxuu ahaa weliba xaaraan inuu ku gal laga yaaba waa khatar ya arrinta halis weyaan marka aan tacadirna kuwa soomaali jooga iyo meelahaas iyo goboladaas ayaabana dhaama laakiin meeshaan ummaddan muxuu ahaa tahliisha ama tahliilaan dhihini biyahan muxuu sujuuga cabtay allah yastur mid baa waxaa laga sheegi jiray kuwa sujuuga markay ku ridayaan ah, waxay leeyihiin af soomaaliga ma yaqaano mogta qori u haysta abihi meelahaas adiga xuduudadaas tanzania meelahaas kadibna iyo meelmeelaatanzaniauganda marka tuuga usoo gasha aabihii qorin meesha u yaala sujuug marka xitaa luqad xumida bes ma ahane mararka qaar waa is leedahay niyow ma dhiman yihin waxbaa ka dhiman is leedahay yacni fayl ayaa ka maqana ku geli sida dhabta ah luqadii iyo dhaqankii wax badan baa hallaaba sheekh marka canuga markaad wax u sheegto waa inaad saddex jeer ku celis ood yani ku celis ood ku celis fahamkiia culsaana ma luqadii usan aqoonnaa yeeli kolley luqadda un ka soo qaada wax kale mahan luqada mishkil intaasaan u cuur daarayna annagana somaliya baan kula hadlayna mogta marka wuxuu yidhi tugadayaa soo gashay qorigii marka waxaa loo seexiyey duldul ya saasaa loo seexiyey canugi marka qoriga aggiisa jira markaasaa wuxuu yidhi intuu aya kula hadla qoriga isoo dhiib ya qoriga iisoo dhiib oo iisoo taag markaasaa wuxuu ku yidhi nikubatiya bunduki ma taqaana nikubatiya bunduki alle yani buntua makuu dhiibaawa iyo qoriga buksiya intuu kor u dhawaaqay waa sujuuga mogta maxaa dhacday marka ka gaarsii waa marka odayg halkaas xaabad lagu dhuftay bash kow marka wax noocaas waa mararka qaar qaadkood ya wax noocaasa ah. wayaan waxaad leedihin waa looga tegaya marka ya sheekh ha ha yurub ah, kasii darn waan la yaabay xaqiiqatan usbuuc hore waxaan tagay dugsi hadalka badaadu dhegeysta dugsigaan tagay ramadaanka wax yar ka hore dugsiga marka ilmihii halkan eh, soomaalida ahay oo caadiga ahayoo caanaha geel iyo hilibka geela iyo soomaalinimada kudhex jiray nashaadka ka muuqda iyo sida ay qur-aanku akrinayaan iyo waad la yaabi ilmaha yacni waa tartamaan waa baratamaan farxadda wejigooda ka muuqata iyo sida ay yihiin waad la yaabaysaa ul xataa looma hayst macallin xataa ma joogo wiil yaroo kabiira dhex fadhiyo dugsiga dugsi weyn waa laba ayaa marka meeshan saa u jiifaan xagga meesha saa u jiifaanoo yani waxaad umaynaysaa inay qandan yihiin markaasaan ku ihi labadan maxay ahayn labadan maxay ahayn inta igu qosa ilmah waa kuwa yurub laga keenay gamaay ku taageen waa kuwa ilaahan kugu dhaar saas yii waa kuwa yurub laga keenay saasay yihahdeen ilmihii kuwa yar yaraa aan u tagay ya sheekh ay ku yeele waa yani ma tirsanayaan waan u tagay waxaan dhahay asalaamu calaykum alaykum salaam see see waxayn ka yihiin midaa marka calooshsaa u taabtay yani xaqiiqatan waxaad la yaabaysa canugii kii kale aan u tagay labadaba waa ah, bokaasocod malaha waa quracdiyaa ku yara daadimiya waa baahan yihiin ma xanuunahayo ma yani dad nima dad loo tirsana ma aha kugeli dadkaas marka noocaas ah in laga taxadiro oo waxaa weeyaan ilmaha dad akhyaar ah kuwa waxaan ku arki jiray uganda kambalo nin degan ilmihiisana af soomaaliya ay ugu hadlayaan sida ilmaha wajeer ama mandheero ama gaarisa ilmahaas luqadooda ku hadlaan ad arkeysa markaasaan weydiin jirno on dhihi jirno shey waxay yihiin wuxuu samaynaya marka sanadkiiba canug ayuu diraya sanad walba canug dira marka canug wajeer laguma joojina iyo gaarisa iyo mandheera baadiyaha la adina geel ayaa la raacini ma muxuu ahaa labiy toban bilood ayuu geel la soo jiraya markii aad muxuu ahaa shan sana afartan ay kaso wareegtana eh, tookadiisii ay soomaariya haddana waa ku noqonaya afar iyo shan jeer ayaa laga yaaba ina canug intuu yarya uu geel soo raaca marka waa soomaali caadi ah luqadiisi iyo dhaqankiisi iyo wixiisi waa haakada marka baabkaas waa baab u baahan in aad looga fikiro oo ilmaha wax laga tago waxa ugu qiimaa badan ilmaha ilmaha aan ka taxadirno dhaqankooda iyo luqadooda luqaddan waxaad ogsoon tihiin luqadda af soomaaliga ah waa luqad islaam gaal kuma hadla sideedaba ogaada luqadda soomaaliga ah inta ku hadlash muslimiin dee mid murtad ah meelahaas ama eh, kenyadan ku ridooban waa baab kale laakiin asal ahaan luqadda gaalo ma laha luqadda soomaali wa luqad muslim wa luqaddan muslimna dhaqan muslim ay xambaarsanta canowga markuu ka fogaada marka dhaqankii islaamkana wax badan baa ka tegi marka arrinta ayada waa arrin runtii u baahan in aad loo eego waayahay baabulwaqfi waa iska sheekeynaa maanta waaya xadidka laba kun lix boqol toban waxa lg radi allahu ta anuma ana ibn khataab asaaba wuxuu helay ardan arla bikhaybara khaybra iyo arladii niminka yahuudeed yahuudda laga kiciyey ayuu qeyb qori u helay oo kusoo dhacday faata nabiya nabigan yimi sal slm yastamiruhu isagoo amarka dalba fiiha iyada sidaad yeeli lahay aad nabiga weydiinaa waxaad raba marka inaad sadaqaysa nin kale yihahdo sayd cumar inuu sadaqeeya ayuu rabay fa qala wuxuu ya rasul rsulka allow innii aniga asabtu waxaan helay ardan dhul bikhaybra khaybar ayaan dhul ka helay lam usib aanan helin maalan xoolo qatu weligay anfasa ka wanaag badan cindii aggayga minhu aggiisa cindii agtayda minhu xaggiisa maal weligay maal ka fiican oo isoo mar uusan jirin famaa ta'muru qaal wuxuu yidhi inshiita haddii aad doonta xabasta aslaha asalkeeda ayaad xabisaysaa waqaf ayaad ka dhigaysaa watasadaqda biha kadibna wixii ka soo baxan waa sadaqaysanaysaa asal ahaan inaan la gedin oon la hibaynin ayaad amar bixinaysaa waqafaad ka dhigi laakiin wixii ka soo baxa oo geetimireedka ku yeelay iyo mirihii ka soo baxay iyo biyihii ku yeelay iyo ceelash ku yeelay biyihii iyo haakada ayaad sadaqaynaysaa waa waqafki weyaan saas ayuu nabigeena kula tali sal slm qaala wuxuu yidhi sayd cumar qaala raawigu wuxuu yidhi ibn cumar wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi ibn cumar fatasadqa biha fatasadaqa wuu sadaqaystay bihaa dhulkii ama beertii cumaru sayd cumar annahu isaga ama dhulkaas laa yubaacu lama iibiyo walaa yuhibu yuuhabu lama hibeeyo walaa yuurau lama dhaxlo watasadaqa biha wuxuu ku sadaqaystay wixii kasoo baxay fi lfuqaraai fuqarada iyo wa fi lqurba qaraabada iyo wa riqaabi dadka mxuu ahaa in la xureeyo eh, mudan oo adoomaha in lagu xureeyo wa fii sabiila jidka ale jihaadki wabni sabiili qofka musaafirka iyo wadayfi qofka martida magaalada ku ah laa junaaxa dembi ma ahanin calaa man waliyaha qofka gacanta ku haya oo naadirka loo yaqaano an yakula inuu ka cuno minha xaggeeda bilmacruuf wanaag ugu cuno wayucima uu quudiya hayra mutamawilin isagoo maalka dhiganayn wayucima uu wax ka quuta ama yacama uu quuta hayra mutamawalin mutamawilin isagoon maal ka dhiganaynin oon kayd ka samaysanaynin qala wuxu uhi faxadatu bihi ibnu siriin ayaan u sheegay faqala wuxuu yidhi hayra muta'ailin maalan isagoon maal ka aruursanaynin inuu qofkii gacanta ku haya naadirka wax ka cuna dhib ma lahan weyaan waqafka qofka haya marka inuu biil ka samaysto dhib ma lahan hadduusan ku ciyaaraynin uusan maal ka aruursanaynin buhari muslim soo saari wa fii riwaayati bukhaari faqala nabi nabig wu sl slm tasadaq biaslihi asalkii sadaqayso laa yubaacu lama iibiyo walaa yuuhabu lama hibeeyo walaa yuurau lama dhaxla walaakin warka lagu laabay yunfaqu amaruhu midhihiisa ayaa la nafaqeya oo la xadid laba kun lix boqol toban iyo shanaad can zubayr ibn cawaan waxaa la wariyey radi allahu taala arda anahu zubayr jacala wuxuu yeelay duurahu daarihiisii sadaqatan sadaqa ayuu ka yeelay calaa baniihi wiilashiisa iyo ilmihiisi laa yubaacu lama iibinayo yacni wuxuu ku waqfay isaga dadkii uu ka tagay walaa tuurau lama dhaxlo wa ana lilmarduudati tii la soo celiyo oo lasoo furo oo min banaatii gabdhihiisa ka mid a ah, an taskuna ay la degta hayra mudiratin ayadoon dhibaataynayni dadka sii degnaa walaa mudaarin biha ayadoon la dhibaynin fain hiya ayada istanat haddii ay ku maaranta bizawji nin oo guri ayuu yeela mogta ninkii falaa xaqa laa xaq kuma laha weyaan daarim ayaa soo saaray sanadkii waa saxiixa waxaad eegtaa fi sadaqati aljaariya xadiid kun lix boqol iyo sideed iyo soddonaad eeg ayuu ku yila imaamka xafidahu llah baabu akaam usrati usrada akaamteeda ayuu baabka u baab yahay qowska akaamtiisa ayuu baabkan u baab yahay alkitaab saadis kitaabka aa kuso jirna afan alkitab kitabka liaad albiru samafalka wsilatu qaraaba xiriirinta wasilatu xiriirinta ay isxiriiriyaan bayna afraadi اusrati qowska eh, afraaddiisa iyo dadka xibnaha ka kooban ya qowska inay isxiriiriyaan ayuu baabkan u baabiya baabu bir waalidayni labada waalid baarnimada ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun lix boqol toban iy lixaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal abi hurayra jaءa rajulun baa u yimid ilaa rasul u yimid sal slm faqal wuxu ya rasul rasuulka allow man axaqu naas dadkii ugu haboonaan badan bixusni saxaabati inaan la jiro oon dhaqaaleeyo oon xanaaneeyo oon la jooga yaa dadka ugu haboonaan badan qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm ummuk hooyada qaala wuxuu yidhi uma man nabi allow kadibni yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma ummuk hooyada ayaa ku xigta qaala wuxuu yidhi uma man nabi allow kadibni ku xiga qaala wuxuu yidhi nabigeena uma ummuk hooyada qaala wuxuu yidhi uma man nabi allow yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma abuuka abaha ayaa ku xiga weeyaan waayah buhari muslim aya xadis soo saaray xadidka laba kun lix boqol toban iy todobaad can abdillahi bn camr bn caasi radi allahu taala anhuma qal abdillahi bn camr ja'a rajulin baa u yimid ila nabi nabigu yimid sal l slam faista'danahu fi ljihaad jihaadka inuu aad ayuu nabiga ka idan weydiistay faqalu yidhi axayun waalidaaka labada ku dhashay ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacamha qala wuxu yidhi fafiihima iyaga fajaahid ku jihaad weeyaan muxua iyaga dhaqaaleyntooda iyo xanaanintooda ku jihaad saas ayuu nabigan amar ku bixi sal slam buhari muslim aya xadis soo saaray xadidka laba kun lix boqol toban iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa radi allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulk wuxu yhi sal slm raqima anfuhu sankiisa ayaa booroobay booroobay oo duloobay uma intaa kadib raqima anfuhu sankiisa ayaa duloobay uma raqima anfuhu sankiisa ayaa duloobay qiila waxaa ya rasul rasuulka allow qiila waxaa la yidhi man yaa rasuula nabiga allow waa ke ka inkaarta ku dhacday qaal wuxuu yidhi man qofkii weynaaday axaduhumaa midkood aw kilayhima ama labadaba uma kadibna lam yadhul janata janna aanan baarnimadooda ku gelin kaas ayaa duloobay nasal allah salama alcaafiya ilahi waxaan ka baryana subxana wataala wix dembi allah naga dhaafo dhammaanteen muslim ayaa xadiis soo saaray baabu silati lwaalidi waalidka xiriirintiisa almushrik ee gaalka ah waalidka hadduu gaal yahay oo qofka waalidkiis uu gaal yahay in la xiriiriyo ayuu baabkan baab u baabya weyaan ama munaafiq u yahay amaba uu mxuu ahay faasiq yahay in la xiriirin kara ayuu baabkan u baabiya xadidka laba kun lix boqol toban iyo sagaalaad can asmaa binti abi bakrin waxaa laga wariyey radi allahu ta an wardaha daati niaaqayn uma cabdlahi bni zubayr qaalat waxay tihi radi lahu tan ardaha qadimat calay waxaa iisoo gashay ummi hooyaday wa hiya aydan mushrikatun iyadoo gaal ah fii cahdi rasul nabiga al zamankiis sal slm fastaftaytu rasuula nabiga al ayaan fatwo weydiistay oon cilmi weydiis cilmi weydiin nabiga aan weydiiyey qultu waxaan idhi ina ummi hooyaday qadimat waa iisoo gashay waa ii timid wa hiya iyadana raaqibatun ayadoo samafaldoon ah inaan xiriiriya iyadoo doonaysa afa asilu ummi hooyaday ma xiriiriya qaalu nacam ha sili ummaki hooyada xiriiri weyaan buhari muslim xadis soo saaray wa fii riwaayat buhaari buhari riwaayad muxuu ku sugan fii cahdi qurayshin quraysh xilligii xabajoojintii ay jirtay fii cahdi qurayshin zamankii quraysh id goortii cahadu rasul rasuulka ay xabajoojinta iyo muxuu ahaa ballanta ay galeen iyo mudatihim iyo muddadoodii tobanka sana ahayd ay ahayd weyaan buhari ee soo saaray xadiikaas baabu taxriimi cuquuqi waalidayni labada waalid in lagu caasiyo xaarnimada ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo labaatanaad can ilmuqiirata bni shucbata waxaa laga wariyey radia allahu qala wuxuu yihi muqiira qaala nabiyu nabigana wuxuu yidhi allaha alla weyne xarama wuxuu xaramayna calaykum korkiina cuquuqa alummahaat lagu caasiyo aabbihii yara muruq ayuu isticmaali karaa oo waana yara xoog badan mogta hooyooyinka masaakiinta oo naxariista badan in lagu caasiyo eh, mxua ilaahay xaaraan yeelay wawa'di lbanaat gabdhaha in la duuga iyo wamancin iyo xaad lagu dhegnaado iyo wahatinkeen waa mxuu ahaa dadka xoolahooda keen xoolahadan aad ku dhegnaato waa adduunka imtixaanka ugu daran oo qofka qabsana weyaan inaad waxaagiina aad kufar adeegto ummadda xoolahoodina aad mxuua damacdo waa dulli wa kariha lakum wuxuu idin nacay qiila saas ayaa la yidhi wa qaala hebel saas ayuu yidhi wakadrata suaal iyo suaal weydiin bal arrinta hadday dhacda ka warrama waxaas maxaa la yidhi taa maxay yihiin su-aal badnida iyagoo idaacat almaal maalka oo lagu ciyaaro oo dayaca intaba ayuu ilaahay idin nacay ayuu nabigan cadayna sal slm buhari muslim ayaa soo saaray xadiidka laba kun lix boqol iyo kow iyo labaatanaad can abdillahi bni camrin caasi radi allahu ta anuma qal abdillahi bn camr qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slem ina min akbari alkabaa'iri kabaa'irtana weyn ayuu ka mid ahaadee an yalcana inuu naclado alrajulu qofka labada dhashay inuu la yihahdo naclad inuu dusha ka saaro labada dhashay qiila waxaa la ya rasul rasuulka allow wa kayfa sidaaba yalcanu uu nacladaya arajulu ninka waalidayhi labada dhashay qaala wuxuu yasubu wuxuu caynaya alrajulu qofka wuxuu caynayaa aba rajul qof aabihii ayuu caynaya fayasubu kii ayaa marka la caayay wuxuu caynaya abaahu kii waxay aabihiis ayuu caynaya wayasubu ninbaa wuxuu caynaya ama qofa wuxuu caynaya ummahu nin kale hooyadii ayuu caynaya fayasubu kii hooyadii la cayna wuxuu caynaya ummahu kii waxay hooyadii ayuu caynaya bukhari muslim xadis soo saari marka qofka inuu labadii dhashay usoo jiido cayda waa khatar waxaa aad u badan da'da yarta maaratay dhallinyarada yaryar intayna qaangaarin ay u badan yihiin kuwa maarata weli aana qaangaarin soddon jiryaalka ahna maarata kuwa waxaa jira soddon sano jira oona qaangaarin ay tuuran yihiin la socda ya kuwa iyagahana waa lamid ya sheekh cayd waa lasku ammaana marka kuwaana way caytamaan marka kuwaas waxaa wey ardaallo waa ardaalo kuwaas ardaallo weeyaan marka aabihiis iyo hoydiis ayuu qofkan caladayaa mhm. waana kabaairtan u weyn ay ka mid tahay bukhari muslim ay soo saaray baabu fadli silati asdiqaa'i alwaalidayn labadii muxuu ahaa waalid saaxibadood in la xiriiriya fadliga ilahi ayuu baabkan obaabay xadidka laba kun lix boqol laba taala anhuma anahu cabdillahi bin cumar kaana wuxuu idaa kharaja hadduu u baxay ilaa makata maka lahu waxaa u sugnaaday ximaaru dameer yatarawaxu yatarawaxu uu ku nasta caleyhi korkiisa yacni eh, cabdillahi markuu safar ada gaadiid rita ayuu saarnaanaya ritiga maadaama aad u korreeya mararka qaar intuu ka soo dega muxuu dameer la socon dameer uu wadan jiray dameerka marka wuxuu samayn jiray uu ku nasan jiray idaa malla hadduu ka daara rukuuba raaxilati gaadiidka muxuuaha geelageela wii la midka ah raailadaas koro idaa malla hadduu ka daalo rukuuba raaxilati hasha koritaankeeda iyo gaadiidka ritiga iyo wa la midkaa iwa imaamatan imaamad watay yashudu biha ku xira raso madaxiisa uu madaxa ku duubta imaamad fiicanoo qurux badan iyo dameerka ayuu lahaa iyo muxuu ahaa neefka geela uu kori jiray fabaynamaa goor huwa cabdulahi bin cumar yowman maalin calaa dalika alximaar dameerka uu saaran yahay id mara bihi caraabiyin soo maray faqaala wuxuu yidhi ninkii ree baadi ahi faqala wuxu yidhi abdulahi bn cumar alasta miyaadan ahayn ibna fulaan ibna fulaan cafwan reer baadiyaha dhihi marka faqaala reer baadiyaha wuxuu yidhi alasta miyaadan ahayn ibna fulaan ibna fulaan ina cumar ibn khaaab miyaadan ahayn saas ayuu ku yidhi qala wuxu yidhi balaha faacaahu wuxuu siiyey alximaara amaba cabdulahi bin cumarna waa dhici kartaa oo inuu qal wuxu yidhi balaha faacطaahu alximaara dameerka ayuu siiyey wa qal wuxu irkab kor haada dameerkan qaado ninka reer baadiyu dhihi walcimaamata cimaamadiina farta yugsaar wuxu yidhi madax ku duuba qala wuxu yidhi ushdud biha ra'saka madaxaada ku adkayso madax ku duuba faqaala lahu waxay u yidhahdeen faqala wuxuu yidhi lahu isaga bacdu asxaabihi asxaabtiisa qayb ka mid ah waxay ku yidhahdeen cbdillahi bin cumar saaxibadii waxay ku yidhahdeen gafara allahu laka dembigaad allah dhaafo hisey wax kaa noqdeen oo kale wa dembigaad allah dhaafo actayta waxaad siisa hada alacraabiya ninka reer baadiya ximaaran dameer kunta aad tarawaxu caleyhi aad ku nasato iyo wa imaamatan imaamad kunta aad tashudu biha rasaka madaxaad ku xirato yani riwaayad kale waxaa weeyaan inahum alacraab yakfiihim alqaliil waa reer baadiye wax yaraa ku filan yuftacu hadii aad ku tuurta waa iska iskaga qancayaan ay ku yidhahdeen faqala wuxu yidhi abdulahi bin cumar dhegaysta marka inii aniga samictu rasulah baan ka maqlay sal slm yqul isagoo leh ina min abari albiri baarinimo tan ugu baarinimo badan inta baarinimo tan ugu baarinimo badan sila arajuli qofka xiriirin uu xiriiriye weyaan ahla widi abihi aabbihi dadki u jeclaa inuu xiriiriyo bacda an yuwalii markuu jeesto uu geeriyooda kadib nabigeena aan ka maqlay isagoo saara sal alla alay waslam wa ina abaahu ninkan aabbihiina kaana wuxuu ahaaday sadiiqan saaxiib ayuu ahaa licumara cumar ayuu saaxiib u ahaa bal fiiriye marka dadkeenna waxaa jiri jiray dad la yidhaha wadaay ninkan waa hebel wadaagiis yani walaalo waa un um. meeshaanuu ka baxaya wuxuu aadayaa gaarisa mandheero ayuu aadayaa wajeer ayuu aadayaa wahaakada inuu xamar adan laga yaaba hargeysa iyo halkaas oo ka dhaca laga yaaba marka wuxuu u aadayaa marka ninkan waa walaalo wadaywa saaxiibowa gabar isaga uusan bixinin xataa lama bixinayo abadan xoolahan wuxuu rabo ka qaadanay wuxuu rabana uu iska dayni marna way soo gaarta hadda maaqana weli jirta in kale marka taqriiban nin saas ah, saaib marka ninka la sayd cumar ninkan dameerka la siina sayd cumar ayuu marka wadaayla ahaa saaibka ayuu ahaa saaibbay ahayd marka eh, xadiidkan marka waxa wey nabigen wuxu ley sal slm baarinimatan ugu baarnim badan waa qofka inuu xiriiriyo aabbihii qofkuu jeclaan jiray xiriirin jiray hooyadina waa lamid ayada saas weyaan markuu weliba dhinta markaa jooga mota waa laga yaaba qofka inuu ku xurmayo aabihiis iyo waaas laakiin markii aabbihii u tago eh, markaas waa markaa baarnimada dhabta imaanaysa ducada waa sidaasoo kale marka aabba aad jooga aaba aabo khayr allah kusi aab allah muxuu ahay ku barakay wahaakada laakiin markuu tagaa laga rabaa tan runta taas weeyaan hooyo markay kaa tagto weeyaan sadaqada waa sidaas oo kale aab waan kaa moogtahay waan kaa waxbaan kaa sadaqeey waxaan kaa bixi maanta masaajidkan lacag kugu daray maya taas ayada tu ka fiicanaa jirta markuu dhinto kadib markay dhimato kadib markaa way tan xaqiiqadoo dhabta ah oo runta ah taa weeyaan waaya baabu ramat wlaadi wlaad in loo naxariisto baabkan ubab xadidka laba kun lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata waxa lagu radi allahu taala arda qal wuxu abu hurayra qabala rasulla nabiga wuxuu dhunkaday alxasan ibna cali bin abi aalib ayuu dhunkaday awoog uu ahaa gabadhiisa arash faatima binti rasuli lah sal slm wa cindahu agtiisa nabiga waxaa ahaaday alaqra ibn xabis ninka la yihahda atamiimi jaalisan uu fadhiyo cindahu agtiisa waa alaqra ibn xaabisin atamiimi jaalisan xaluu yimid fadhiyo waa nin raggii reer baadiyaha ayo geeleyda ahaa jalafka faqaala alaqra wuxuu yidhi ina lii waxaa ii sugnaan casharatan toban oo min uladi carruur ah maa qabaltu maanaan dhunkanin minhum ayaga axadan midnama dhunkanin fa nadara ilaa rasul nabiga al ayaa eegay xaggiisa uma qaala wuxuu yidhi man laa yarxamu laa yurxamu qofka aan naxariisanin looma naxariisto qofka aan naxariis qalbiisa ay ku jirin ilahin uma naxariisto waa bukhari muslim ayaa soo saara xadiiskaas marka ilmaha in la dhunkado waa naxariis xadiiska laba kun lix boqol iyo afar iyo labaatanaad an aishata waxaa la zawji nabiy radi allahu taala ardaha ummi cabdillah qaalat waxay tihi jaa araabiyun reer baada u yimid ila nabi nabigu yimid sal slm faqala wuxu tuqabiluuna asibyaana arruurta miyaad dhunkataan famaa nuqabiluhum annaga ma dhunkano faqala nabiy nabigan wuxu yhi sal slm awaa amliku laka wax miyaan kuu qaban karaa an nazaca allahu alla weyne hadduu siibay min qalbika qalbigaada arramata naxariisadu alla kaa siibay ani maxaan kuu qaban karaa naxariis dhan waa lagaa tirtiray yani maxaan kuu tari karaa sidaa weeyaan bukhari muslim ayaa soo saray xadiiskaas xadiiska laba kun lix boqol iyo shan iyo labaatanaad can yacla alcaamiri waxaa la weri raximah llah annahu yacla qaala wuxuu yidhi jaa alxasan xasan ibn cali ayaa yimid iwlxusein can yacla alcaamiri radi allahu taala arda anahu yacle qaala wuxuu yihi ja waxaa yimid alxasan xasan ibn cali walxusein yascayaan iyagoo ordayaan il nabi nabiga u yimaadeen sal slm fadamahumaa nabigu uu soo dumay ilayhi isaga isu soo dumay wa qala wuxu ina alwalada canuga mabkhalatun waa mid lagu bakhaylo majbanatun waxaa weeyaan jubni waxaa weeyaan eh, iyo fulaynimo inuu ku geliya khatarta yani canuga jacaylka aad u qabto xoolo aad bixin lahayd canugaana u baahan inaad ugu bakishaa laga yaaba sidoo kale waxaa weeyaan eh, difaac aad geli lahayd iyo meelo aad mari lahayd cunugan aad mxuu ahaa aad kabaqid aad ugu baqayso ilaa cunugan waxay soo gaaraan ah, waxaa weyaan aad fulinimo inuu kugu rida laga yaaba sidaa weyaan ibn maaja xadii saxiix baabu fadli ixsaan ila banaat gabdhaha in ixsaan loo sameeyo fadliga uu le ayuu baabkan u baabi xadidka laba kun lix boqol iyo lix iyo labaatanaad can caishata waxaa laga wari zawji nebiy radi allahu ta ardaha qalat waxay tir caisha dakhalat imra'atun haweeney ayaa soo gashay macaha iyada maceedu ahaada ibnatan laba gabdhood oo laha iyada u sugnaatay tasalu iyadoo wax weydiisanaysa islaan laba gabdhood wado oo tuugsana ayaa soo gashay caaisha u soo gashay falam tajid cindii agtayd kama ayna helin shayan waxna hayra tamratin hal timir waxaanan ka hayn guriga nabigeena sal sl hal timir hal timir a taala timir ma ahan kiilo timirna ma ahan timir ma hal timir ayaa guriga nabigeena laga hel alayh slat slam caaisho gurigeedii ma garan kartaan marka adduunka meeshuu nabigeena ka jooga cala sla slam fa acaytuha iyaaha halka timirteeda oon hay ayaan siiyey faqasamata waxay uqaybisay bayna ibnataya labada gabdhood ay uqaybisay walam taakul minha kamay cunin waxna uma qaamat way istaagtay fakharajat way baxday fadakhala nabiyu nabigeena ayaa soo galay calayh slat slam eh, calayna dushanagu inoo soo galay fa ahbartu arrinta ayaan u sheegay arrin lala yaabo lala fajacawa fa qala wuxuu man ubtiliya qofka lagu imtixaamo min hadi albanaati gabdhahan bishayin shay tarbiyadooda iyo xanaanadooda lagu imtixaamo weeyaan yani wanablukum bishari wاlkhayr wa imtixaanka shari khayr baa lagu imtixaama gabdhaha waa khayr aan la koobi karin lakin waa lagu imtixaamaya saas weeyaan wiilashana waa sidaas oo kale man ubtiliya qof lagu imtixaam min hadi banaat gabdhahan bishayin shay kuna waxay u noqdaan lahu isaga sitran astur min annaar ay ugu noqdaan bukhari muslim ee soo saaray waa kaas waa soo socotaa xadii kale kasii cajaaib badan soo socta ama lamida kan xadidka laba kun lix boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can anas malik waxaa la wariy radi allahu tacala an arda qala wuxu anas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal lla slm man caala qofkii koriyo jaariyatayn laba gabdhood xataa tabluqa ilaa baaluq ka noqdaan ay ka qaangaaraan jaa wuu yimaada yowma alqiyaamati ana aniga wa huwa isaga saas ayuu nabigu yidhi wadama asaabicu fariisudumay saas ayaan noqonaynaa marka gabdho badan hala dhalo kadibna hala koriyo nabi maxamedna muxuu ahay habal la garab socdo calayh salaat slaam ama ha lagu dhowaado waa nicmo aad weyn xaqiiqatan hadda gabdhaha iyo wiilashii xitaa xagga naxariista iyo xagga fahamka iyo xagga dadaalka iyo xagga xilkasnimada gabdhaha ayaa ku badan hadda soo kama warramaynin wiilal muxuu ah sujuuah oo soddon jira ah. gabdhaha markay afar iyo toban sano jiraan inta badan wixii waalid ah, helo iyo waalido helo inta badan afar iyo toban sano shan iyo toban sano mas-uul kaamil ah waa guriga ayada mas-uulka kii soddon jirka ila wari cadayso afari toban sana jirta soddon jirka leeda cadeyso waryaa sarwaalkaada kor u qaada sarwaalki u celinaya isaga waa rafaadsan naam isjooga adiga ay difaacaysaa dhib ma lahan haddii garli dhigto waxaa weya waa le shekh xuseena jooga waxad yeelaysaa shekh xuseen weydii sigiska ma ogta haddii la sheego magaciisa shekh xuseen dadka soo dhici dadka horaan sigiska joogi jiray eh, markay isli imaadaan aadaanka shekh xuseen markay maqlaan waxay leeyihin baswa marka waaa le adaanki on fiirsada hal adaan kusoo diri marka laa shaka annaga jacayl iyo lajeclo aan ka qabno un baan ulena xaqiiqatan laa shaka wiilasheeni weeyaan waa ummaddan mustaqbalkeedii hadda waxyaabaha aadka u xanuunka badan waxaa ka mid ah ummadda soomaaliyeed hadda way tarmaysaa aaday u tarmaysaa aad yani todoba canug lix canug sideed canug ayaa saasay udhalayaan waa wix nabigeena alai slam uuna faray oo nabigeena sheeg weliba inuu ku faantama maalinta qiyama ambiyada kale ugu faantama uu sheegay waa wax aad u fiican laakiin waxyaabaha murugada lah oo dhibka waxay tahay da'yarti la dhalay saas kuma socdaan hadda xitaa kuwoodii guursaday kuwoodii xataa guursaday yacni hal wiil hal gabar saddex inahaas marka la gaaraba gabadhi waxaa lagu taagaa bahal erbad la yihahda family bilaana dhab lagu siinaya wabilahi towfiiq waa badan yihin aaday u badan yihiin yani gaaladii noocoodi yaa la qaadanaya marka taranka noo socda iyo wanaagga noo socda kuwaan ayaana laqminayaan kuwaana mxu tollaanaga dhigayaan marka kuwaan meesha dhibka ay keenayan wax yarmahna miyu haddii aan mxuu ahay aanan hawl badan la gelin kuwaan ummaddan hore socodkeeda iyo fafkan socday waxaan wax badan dibdhac badan ay keeni doonaan kuwan haddii aan hadda laga taadirin aan laga taxadirin waayahay marka waxaan u baahannahay cambein dadkaas da'yarta ah qorshe looga samaynaa oo loogu mxuu ahaa lagu qahrina aan u baahana waaya xadiidka laba kun lix boqol iyo sideed iyo labaatanaad ibn cabas wa radi allahu ta anuma qala abdillah bin cabbaas qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man wulidat lahu unha gabar qofkii loo dhalo oo falam yaidha aanan duugin sida gaalada ay samayn jireen walam yuhinha aanan ihaanaysanin oonan lidin walam yu'hir waladahu wiilkiisana aanan ayada aanaan wiilkiisa doorbidin oo ayada aanan hoos marino wiilka aanan ka jeclaanin yani dakara labkii ayaa loola jeeda wiilkii calayha iyada dusheeda adhalahu allahu alla weyne ay ku geliya biha ayada aljanata janna ayuu ku geliyaa xakam ayaa soo saaray fi lmustadrak imaam eh, dahabi wuxuu le waa saxiix weyaan maasha allah barwaaqo wa alxamdu lilah baabu silati raximi raximka in la xiriir ayuu baabkan u baab yahay dhowaan dhamaynaa insha allahu tacala wax badan kama dhin xadiidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can abi hurayrat waxa radi allahu ta arda can nabi nabigena wuxu ku r sal slm qal nabigena wuxuu yidhi in allaha alweyne khalaqa alkhalqa khalqiga ayuu uumay xataa idaa faraqa markuu ka faaruqay min khalqigi uunkiisa qaalat araxiim raximtu waxay tihi qaraabadii haadaa kan maqaamu alcaa'idi qofka magangelyadoonka ah booskiisa wey bika adiga min alqaicati in la gooye meel lagu badbaado meesha ugu fiican halkan weyaan qaala wuxuu yidhi nacam ha rabbigaa dhihi amaa tardayna tardina miyaadan raalli ku ahayn bian asila in xariiriyo man wasalaka qofka adig ku xiriiriyo wa aqtac aan gooyo man qaaca qofkugooyo aan xariiriyo aan qaalat waxay tihi balaha yaa rabbi rabbiyow qaala wuxuu yidhi fahuwa lak arrinkaa leedahay yacni meeshaasay badbaada ilaahay agtiisa ay badbaada dalabtay waxay tihi halkaan aan ku badbaadaya ma tagaa ma degaayo kadibna waxaa la yidhi dadka raac haddii aan muxuu ah ciddi ku xiriirsan waan xiriirinaya ciddi goysan waan goynaya faqala rasul wuxu yiri sal slm faqra'uu akhriya in shi'tum haddii aad doontaan qowlka alleh fahal cashirtum maad mudantihiin in tawallaytum haddii aad jeesataan an tufsiduu inaad fasaadisaan fi lardi ardhada wa tuqaticu aad goysaan arxaamakum raxmyaalkiina buhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidka laba kun lix boqol iyo soddonaad can anas bin malik waxaa lagu radiya allahu tan warda qala wuxu yhi anas bin malik samictu rasulallah nabiga an ka maqlay sal l slam yaqul isagoo leh man sarahu qofkii ay farax geliso an yubsata lahu fii risqi risqiisa in loo waasiciyo aw yunsaca ama loo dibdhiga lahu isaga fii aarihi raadkiisa oo waxaa weeyaan ajashiisa loo barakeeyo cumrigiisa loo barakeeyo yani sabab inay taa laga yaaba cumriga qofka in looga dheerayo waaya xadika laba kun lix boqol iyo ko iyo sodonaad can abi hurerata waxaa la wariyey radi allahu taala an arda nabi nabigana wuxuu ka sal slam qal nabigan wuxuu yidhi tacallamuu barta min ansaabikum nasabkiin waxad ka barataan maa tasiluuna bihi arxamakum raximkiin waxaad ku xiriirisaan hadda ummadahan kale haddii aad tira magaca wuxuu ku leeyahay john john maxaa ku xiga magac kaloo john kale aad kuu sheegaya kan saddexaad marka aad gaaro mid kale uu kuu sheegay hadu ugu fican yahi kan afaraad wuxuu ku leeyahay sujuuy bas wabillahi tawfiiq halkaas wixiis ay ku xirmeen ya annagana waad aragteen siduu wada caqiil bin abi aalib u dalaka siinaya ama waxaa weeyaan ha u toosta ama ha ka qalocate waay xadiidka xadiidka laba kun lix boqol iyo kow iyo soddonaad can abi hurayrat waxaa lagu radi allahu ta qala wuxuu yihi can nabi nabig wuxuu ka rsa qala nabigan wuxu yihi taclamuu barta min ansaabikum nafsikiina barta maa tasinu biha arxaamakum raximkiina waxad ku xiriirsaan fa ina silata araximi raximta oo la xiriiriya maxabatun fi lahli reerka ayaa qofka ku jeclaado ehelkii reerki isku jeclaada muhraatun fi lmaali xoolahana way ku kobcaan way ku bataan mansa'atun fi lahari raadkana qofka waxaa weye raad fiican ayay uh, u noqotaa oo raad fiican ayay ugu tagtaa tirmidi ayaa soo saar xadiisaya qof kasta qofka ka raxim xiriirin badan waa ka baraka badan fiiriya ilmihiisaa ka baraka badan naftiisaa ka baraka badan xoolihiisaa ka baraka badan nin kasta ninka ka raingoynta badanna walow xoolo badan gacantiisa ku jireen qiiq waa qiiqayaa inuu gubto waxba uma harsano baab itmaqaatic raximi qofka raximta gooy dembigule ayuu baabkan ubab xadidka laba kun lix boqol iyo laba iyo soddonaad can jubayr ibn mucim waxaa laga wariyey radi allahu taala arda anahu jubayr ibn mucim samica nabiya nabigan ayuu ka maqlay sal slam yquul isagoona laa yadkhul janata jannada lama gala qaacicun raxim goys buhari muslim soo saaray wa fii riwaayati muslim laa yadkhul jannata jannada lama gala qaaicu raximiin raxim goys jannada ilahay ma gala subxana wa tacaala bal arka xadidka laba kun lix boqol iyo raximti kor iskaba dhaafi qaara waalidki iyo mxuuha iyo hooyadii aabihii goyni xadidka laba kun lix boqol iyo soddon iyo saddexaad can abibakrata nufay ibn xarit waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal wuxu yhi abu bakra qaala rasul rasul wuxu yhi sal l slm maa min dembin dembi ma jira ajdaru ka habboonaan badan an yucajil allah alla weyne inuu soo dejiye lisaaxibihi saaxibkiisa alcuquubata cuquubada fi dunya adduunyada maca maa yudakhiru lahu waxa uu u keydiya iyadoo lala qabo fi laakhirati aakhira min albaqyi qooqa iyo wa qaicat araxim ee raximgoysnimada abu daawuud tirmidi ibnu maaja saxiix weyan qofka marka qooqa oo badda ilahay ku qooqa subxana wa tacaala kibirka iyo santaaga iyo inuu muxuu ahaa dadka dhibaateeyo ood awood iyo maal iyo wuxuu ku dhibaatay buu ku dhibaateeyo qofka isaga iyo qofka raximta gooya cuquubadooda baabu laysa ma ahan alwaasilu qofka xiriiriyaha oo qaraabada xariiri bilmukaafi qofka markii ay qaraabadiis xariiris asaga u abaalguda kaas ma ahan laakiin qofka xiriiriyaha waa qofka markay qaraabada ku goysa xiriiriya markay ku gooyaan xiriiri markay ku xiriiriyaan xiriiri laba jeerba xadiidka laba kun lix boqol iyo afar iyo soddonaad can cabdillahi bn camr bn caas radi allahu taala anhu an nabi nabi wuxuu ku ri sal qaal nabigan wuxuu laysa ma ahan alwaasilu qofka xiriiriyaha bilmukaafi qofka abaalguda gudaha ma ahanin walaakin warka lagu laabay alwaasilu kan xiriiriyaha alladii ki weyn idaa quicat raximahu raximtiisa dii la gooyo oo qadhanka laga gooyo wasala isaga xiriiriya bukhaari ayaa soo saaray wax yar aan u harsan baabu biri khaalati habaryarta in loo baarinfaray baabkan u baabi xadidka laba kun lix boqol iyo shan iyo soddonaad can ibni cumar abdullahi bin cumar xalow radi allahu ta anhuma ana rajulan ninba ata nabiy nabigu yimi sal slm faqala wuxuu ya rasul rsulka allow inii aniga asabtu danban dambi aan ku dhaca cadiiman weyn fahal lii towbatan toob miyaan miyaan leeyahay qala wuxuu hal laka min ummin hooye miyaad leedahay qala wuxuu laa maya qala wuxuu hal laka min khaalatin habaryar miyaad leedahay qala wuxuu nacam ha qaar wuxuu yidhi fabirahaa baarinimo samey ibnu xibbaan fii saxiix ayuu kusoo saaray tirmidiina mulxaq ayuu kusoo saaray sanadkiisa waa saxiix calaa sharti sheekhayn shucayb ibnu arnaawud ayaa sidaa yidhi weyaan marka hooyada baarinimada haddii ay kaa tagto booskeeda habaryar ay ku jirta weyaan baabun hal yutalliqu imra'atahu haween haweenaydiisa qofka miyuu furaya libiri lwaalidayn labada waalid isagoo u baarinim fala miyuu furaya weyaan xadidka laba kun lix boqol iyo lix iyo soddonaad can ibni cumar waxaa abdullahi bin cumar radi allahu taala anhuma qaalu abdullahi bin cumar kaanat waxaa ahayd taxtii hoostay imra'atan haweeney haweeney ayaan qabay weyaan oo xaasii ahayd wa kuntu waxaana uxibuha mid aad u jecel wa kaana cumaru sayd cumar wuxuu ahaa radi allahu ta aabihii ah yakrahuha mid ayada naca faqaal lii wuxuu yidhi igu yidhi aliqa fur fa abaytu waan diiday faata cumar cumar u yimid anabi nabig sal slm fadakara dalika lahu arrinka ayuu sheegay inaan naagta uu necab yahay cabdillahi bin cumarna uu ku dhegan yahay ayuu u sheegay furitaankan uu diiday faqaala nabi nabigan wuxu yih sl slam aliqa fur abu daawud tirmidi ibn maaja xadii saxiix weeyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo todobiy soddonaad can abi darda waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rajulan ba ataa u yimid faqala wuxuu ina lii imra'atan haweeney ayaa ii sugnaatay wa ina ummii hooyadeyna ta'murni waxay ifanaysaa bialaaqa inaan furo faqala abudarda wuxuu yidhi samictu rasullah ban ka maqna sal slam yqul isagoo le alwaalidu waalidka qofka dhalay ama hooye ha noqde ama abba ha noqdee awsatu abwaabi aljannati jannada albaabaheeda waa tiudhaxaadka ama tiirdhaxaadka weyaan awsatu abwaab janna udubdhaxaadka yacni waa tiirka haddii meesha laga bixiyo gurigu soo dumi abwaab اjanة fain شhita haddii ad doonto marka ninyo faadic dalika اbaab albaabka asaga dayac y dayac weeyaan aw ixfadhu xifdi weeyaan warubama waxaa dhici karta qaala sufyan inuu yidhi in ummi hooyaday warubama qaal inuu yidhi in abi aabiya hooya isku mid weyan kalama duuna tirmidi ibn maaja waa xadiis saxiix weeyaan alwaalidu qofka waalidka awsau abwaabi اljannati jannada albaabaheeda kan ugu dhexdhexaadka weeyaan oo ugu muxuu ahaa fiican fain shita hadii adoon dayac dalika albaab albaabkaas aw ixfadhu ama xifdi weyan warubama waxaa laga yaaba qaala suban inuu yidhi ina ummi hooyday warubama qaala inuu yidhi ina abi aabahe weyaan xadiidkaas tirmidi ibn maaja xadiid saxiix weeyaan hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala cabdi rasul mustafa